waa bilowga suura maaida aayadda hanaad ayaynu ka bilaabaynaa waa cuquuddii la oofinayay awfu bilcuquud cuquuddii ilaahay waa addoommaha la galay kitaabka dhexdiisa ee rasuulku uu ka qaaday calayhi salaatu wasalaam iyo axkaamtii lagu waajibiyey baynu maraynay aayadda afraad wey yas'aluunaka bulaayin waxay ku weydiinayaa nebi maxamedow maadaa uxilla lahum wixii loo xalaaleeyey maxaa naloo xalaaleeyey bay ku weydiinayaan wamaa callamtum wamaa shayna way ku weydiinayaan callamtum aa wax barteen ugaadhiisa kaana ka warran bay ku mukallim kaasoo min aljawaarixi waxyaabaa lagu ugaadhsado ah sida aygiya wixii la mida ah. mukallibiina idinkoo diraya tucallimuunahunna idinkoo baraya xayawaanka ah mimaa callamakum ullah wixii ilaahay idin baray idinkoo baraya fakuluu cuna mimaa amsakna calaykum wixii ay idin qabteen ugaadhay idin qabteen bahalaha aad diraysaan ee la carbiyey wadkuru sma allaahi calayh magaca ilaahayna ku xusa markaad diraysaan bismillaah wattaqu allaah ilaahay ka cabsada oo mar walba xalaashiiyo xaraamta iyo iskaakii qasa ina allaha sariicu lxisaab ilaahay xisaabtiisu way degdeg badanta yasaluunak waa su'aalaha ka imanayay asxaabta nabiga ridwaan ullaahi calayhim waxaad halkaa ka arkaysaa yasaluunaka marka la leeyahay waxay ku weydiinayaan su-aashu waxay ku imanaysay asxaabtu waxay ku qanceen nidaamkii hore la raaci jiray ee jaahiliga ahaa inuu isbedelay uu yimid nidaam islaam ah, oo wixii horena duminaya mid cusub oo wanaagsanna oo qurux badanna oo ilaahay dadka u doorayna dhisaya wixii loo caddeeya arrimaha mooyaane wixii kale waxay iska karaahiyaysan jireen inay ku socdaan sidii jaahiliyada markaasay su'aalaha badin jireen suuratulbaqara haddaad dib ugu noqoto intee oo meelood baad ku arkaysaa yasaluunak yasaluunak yasaluunak marka macnaheedu waxa weeye wixii hore garanay inuu xumaayo maxaa lagu bedelaya berigii hore sidaasay ahaan jirtee maxaa lagu bedelanaya <clears throat> waxay u fahmeen diintani inaanay u soo deginun in la dhunkado oo la barakaystee laakiin ay tahay wixii lagu dhaqmi lahaa ee dhaqan iyo camal noqon lahaa saasay u fahmeen dabeetna waxay leeyiin maxaanu ka yeella kaa maxaanu ka yeella kaa maxaanu ka yeella mararka qaarkoodna cadhaday jaahiliyadii ka qabeen iyagaaba isqancin jiray oo odhan jiray waar berigii jaahiliyadii ayayna waxaa samayn jirna islaamba aybay naga daaya wax waataynu qisadaa ku soo maraynay suuratulbaqara dhexdeeda laysa calaykum junaax qisadii ku saabsanaydeen ina safaa walmarwata min shacaa'ir illaahi faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima dembi kama haysto qofka xajka gudanaya ama cumrada ee safay marwad dhexdooda dawaafa dembi kama haysto oo maxaa loo yidhi waaba waajibe iyagaa mooday in dembi ka haysta waxay dhahan war meeshan sanamiyaynu u dhaqdhaqaaqi jirna inaga daaya almuhim waxaynu uga jeednaa in sidaa loo fahmo diin diinu taqyiir diin wax saxaysa wax bedelaysa inay tahay wixii horena kurtimadii iyo kadeedkii jaahiliyada rifaysa si dad toosan ee usoo baxo marka waxay nabiga weydiiyeen yasaluunaka maadaa uxilla lahum maxaa xalaala waxa la gowraco waxa hilib noqda waxa la cuno maxaa xalaala waxaad tidhaahdaa qul uxilla lakum wixii dayib oo dhan baa idin xalaala ayib nafta wanaagsan ee dabeecadda fiican ku ee diinta lihi wixii ay wanaajisanaysa wey qofka fidradii iyo abuurka caadigaa ku ee sillanaanin ee aan marmaroorin waxa uu wanaag u arkayo sharcigu wuxuu dayib u arkayo ee nafta waxtaru leh ee caafimaadka waxtaru leh jidhka qofka waxtaru leh mujtamaca u wanaagsan intaba wixii ku wanaagsan waxaad halkaa ka fahamtay haddii ayibkii la yidhi ayibkaa idin xalaala khabiidkuna inuu xaaraan yahay wayuxilu lahum ayibaati wayuxarimu calayhim lkhabaa'i ayibkuna waa xalaal wixii khabiiihina waa xaraam weeye mar hadduu intaa aynu sheegnayba dhibaato ku yahay waa qaacidada loo qaadanaya maxaa xalaala masaxaase xaraama hadduu qofku hore u kala fahmi waayo qaacidadaasuu qaadanaya talow shaygani ayib miyuu yahay mise khabii buu yahay de khabii iyo ayibka uu yahay mar haddii uu eh, u wanaagsan yahay diintii iyo caqligii iyo caafimaadkii iyo cuudkii iyo xoolihii iyo wadajirkii qoyska iyo ummadda kol hadduu intaaba wanaagsan waa ayib intaaba hadduu ku xun waa khabii waa xaraam waxaa kaloo su'aale ay ka timid wamaa callamtu min aljawaarix yas'aluunak sayda maa callamtum min aljawaarix wixii aad ku ugaadhsanayseenee xayawaanka ahaa ee wax barteen bal ugaadhiisa ka warran bay leeyihin marka maa jawaarixdu waa jamcu jaarix jaarix jawaarix waa jamaciisa shay jiraaxaduna dhaawacay ahayd wax soo qabata ee ilkaha wax ku qabata ama cidiyaha ee dhaawacda wixii ay qabanayso xayawaanka wax soo qabta ayaa jaarix la ydhaa maa callamtuna wuxuu sheegaya waa kii wax la baray ee la tacliimiyey ee wax soo ugaadhayay kaa ugaadhiisa ka waran maxaa goormu xalaal iyo goormuse xaraamiy maa callamtu min aljawaarix wixii wax la baray ee xayawaanka ahaa ugaadhiisa ka warran bay marka kaasna isagana de looga jawaabay dadka shuruudaha ku xidhan ayaa aayadda ilaahay uu ku sheegay si loo garto goorta uu xalaal yahay waxaa ayga iyo wixii la midihi ay soo qabteena ugaa dhahaa goortuu xalaal noqonaya shuruudihii sidaa u sheegay shuruudahaas waxa weeye mukallibiina tucallimuunahunna mima callamakum allah fakuluu mima amsakna calaykum wadkuruu sma allaahi calayh waa imise afar shardi weeye afartaasay aayaddu sheegtay marka hore mukallibiina waa iyada qudhigeedu waa midal kalbi uno kalbiga dee yukalab waa la adeegsadaa mukalibiin idinkoo diraya ayaa lagu fasiraya adeegsanaya marka waa in la diro horta waa shardiga koobaad ee isagu aanu istirin waa in laydhaa qabo ama baaskii lagu gaadhsanaya ama aygii ha ahaado ama harimacadkii ama shabeel waxaad ugu dee xayawaan kastoo lagu gaadhsada mid duula iyo mid ordaba waa in la diraayo isagoo aanu istirin shuruudahay ka mid tahy shardiga labaad waxa weye tucallimuunahunna mima callamakum wuxuu ilaahay idin bare aqoon aadamuhu uu wax ka yaqaano oo waa inuu yahay xayawaan mucallam ah mucallam ma callamtum iyo maa callamtum baabaynu kusoo marnay waxa wax la baray waa inuu yahay cilmi leh oo aqoontiisa waxaa ka mida marka laydhaa dhaqaaq waa inuu dhaqaaqayo marka la ydhaa ka joogs waa inuu ka joogsanayo dhankan u baydhiyo dhankan u baydhiyo sii soco iyo soo soco amarka in si u qaadanayo waxay culimmadu leeyihin fadliga cilmiga ka hadla cilmiga fadligiisiibaabay tani waxweyn ka muujinaysa aayaddu oo aygii wax la bara iyo kii aan wax la barin ayaa midna wixii uu qabtay uu xalaal yahay midna wixii uu qabtay uu xaaraan yahay taasina waxay muujinaysaa fadliga cilmiga mar haddii xayawaankii cilmiga lahaa iyo xayawaankii aan cilmiga lahayn jaahilka ahaa labadaasi hadday sinmi waayeen bani aadam cilmi leh iyo bani aadam jaahilana hadalkiisa badah waa fadliga cilmiga aayaadka loo daliishado wey waxa halkaa laga fahmay oo kale xadiidka rasuulkuna caddeeyey sala allahu calayhi wasalam haddii kan aad dirtay iyo mid kale oo aan la tababarin oo shaqaba aanad u dirani ay wax wada qabtaan waa xaraam waa laga joogsanaya leanno ma garanayno ka qabta inuu kan yahay inuu kan yahay kol hadduu xabad jaahilihii kii aqoon-yahankaha raacay ka joogsa wey jaahilkaasi wixiisii ku xaaraantinin waawe waa shardiga saddexaada ka soo baxaya halkaa mukalibiina tucallimuunahuna mima callamakum ullah wuxuu ilahay baray shardiga afraadna waxa weeye fakuluu mima amsakna calaykum calaadaas waa bimacna tacliiliya baa laydhaha laam weeye fakuluu mima amsakna calaykum ay lakum idinka daraadin wixii ay u qabteen lijlikum adiga daraaddaa waa inuu kuu qabtaa oo isagu aanu qabsanin maxaa lagu kala garanayaa taa dee markii aad dirtay haba cararo ha qabto laakiin hadduu cunay de isagaa qabsaday hadduu kugu simayuu bahalkii sii hayay uuneh ilaa intaad soo gaadhaysayna dee aduu ku qabta labadaasaa lagu kala garanaya xataa dhiigga hadduu raqo oo bahalkii oo kasii faa'iidaysanaya oo maman oo wax ka nuugaya oo dhiiggii cabayay aanu cuninbe isaga laftiisa isagaa qabsaday bahalkan dhab markuu siiyo waa inuu kugu simaa waad soo gaadhaa waa saasuu rasuulkuna xadiid fasiray calayhi salaatu wasalaam shardiga shanaad waxa weeye wadkuru sma allaahi calayhi magaca ilaahayna ku xusa waa mindidii buu ka dhigan yahay xataa birta la gaadhin ee neefkii ugaadhii uu kuu qabtay ay ku bakhtido isagaa birtiya birta marka neefka la saarayo dee maxaa lagu bilaabi jiray bisinka bismillah marka waa inaad qabo bismillah waa markaa wax lagu gowracaya ka dhigan ila waa jawaarixi oo halkii birtu ku jira wadkur sma allaahi calayh arsalta kalbaka almucallam wadakarta isma allaahi calayh markaad eygaaga dirto bisinkana aad qabato cun wixii uu kuu adiga isagu aanu qabsanin wadkur smallaahi calayh saas weeye shantaa laga maarmaanaa marka isagoo baktiya haddaad soo gaadha waad iska cunaysa wuu birsolay wtaquu llaha in allaha sariicu lxisaab ilaahay ka cabsada mar walba xalaashii xaaraanta ilaahay uu ka hadlay ilaahay ka cabsada buu leeyahy inteebaa bani aadamka ku bariiqda halkanoo kale dad badan baa ku bariiqda xaraamta inay xaaraan ka dhigi kari waayaan xalaashana xalaal ka dhigi kari waayaan sidii ilaahay u jideeyeyna u raaci kari waayaan oo barbariiqdaan leexleexdaan way badanta taqwo iyo iimaan iyo alla kacabsi baa keeni kara nidaamka samaawiga qofku inuu sidiisa u raaco in allaha sariicu xisaab waxay tilmaamaysaa waa hanjabaad ilaahay kasoo fushay ilaahay xisaabtiisu way dhaqso badantay goortaad ilaahay hortagayso ku xisaabinaya waa dhowday kugu raagi maaya waxna ka gedman maayaana wixii aad calfato ee abaalkaagu noqdo waa laga abaalin xalaal iyo xaaraan xisaab ka dambayn doonta in allaha sariicu lxisaab waaya marka arrintaas aad bay xasaasi u tahay waa in la iska fiiriyaa qadiyadda gowraca qaladaad badanna dadku waa leeyihiinoo waxyaabo xalaalana xaaraan bay u waxyaabo laga yaabo in uu xalaal yahayna xaaraan bay u aaminaan maalan dadka waxyaabaha qaladka ay ka fahamsiiyeen waxaa ka mida ah gowraca dumarka oo kale qaarkood baa kaba shakiya oo dumarku ma dumar baa waxba qaar kalea waxay ka shakiyaan ilmaha yar ee sabiga ah waxba gowraci karin qaar kalea waxa ay ka shakiyaan qof ay u bixiyeen buuriyoqab oo ay leeyihin hebel waa buriye qabama gowrac baa ka ansaxaya markay arrimuhu caynkaa yihiin qofka wax gowracaya shardiga uu leeyahay waxa weeye waa qof muslima oo wax kala garanaya intaasumbaa loo xidhaya qofku waa inuu qof muslima yahay waxna kala garanaya dariiqo sharcigana wax ku gowracaya waxa wax ku gowracayaana uu yahay wax gowrac ka suroobi karo xataa wakhtigii rasuulka sala allahu calayh wasalam gabadh ayaa neef gowracday dhagax bay kala jebisoo dhagaxiyo dhagaxan dhagax baruurka laydha cadcaday afka fiiqan intay qac ku siisay bay neefkiisugu joogsatay wax kaga siisay waa ansaxay gowraceedu ina yarna waheed wuxuna bir mu almuhim waa qofku sidaa wanaagsan wuxuu gowracaa qof muslimo wax kala garanayana uu wax kala garanaya ilmo yarba ha ahaada weeye waa qof waalanhayn alyawma maanta buu ilahay yidhi uxilla lakum dayibaat alla wixii wanaagsan baa laydin wadacaamu ladiina kuwii raashinkooda uutul kitaaba kitaabka la siiyey waa yuhuudda iyo nasaarada xilun lakum xalaal buu idin yahay dacaamkooda dacaamkaasoo uu ka mid yahay wixii ay gowracaan wa dacaamukum xilun lahum raashinkiinnuna iyaga xalaal buu yahay iyo waxa gowracdaan waalmuxsanaatu min almu'minaat baa laydiin xalaaleeyey dumarka xorta ah ama cafiifaadkee dhowrsoon oo minalmuminaati kuwa ilaahay rumeeyey ka mida wlmuxsanaatu baa laydiin xalaaleeyey kuwa dhowrsoon oo min aladiina kuwii ka mida uutuu min qablikum kitaabka hortiin la siiyey waa yuhuud iyo nasaarada gabadh kastoo ahlukitaab ahoo markaa xor ah xalaalbu guurkeedu idiin yahay idaa aataytumuuhunna ujuurahunna dumarkaa marka siisaan meherkooda muxsiniina idinkoo guursanaya guurunbuu ilaahay ogolyahay hayra musaafixiin idinkoo ka sinaysanayn walaa mutakhidii akhdaan aan samaysanaynin saaxiib hoosena sina muuqatana maya saaxiib hoosena wuu diiday lahay laakiin guur buu ogol yahay waman yakfur biliimaan iimaanka qofka diida iyo axkaamta la faray faqad xabita camaluh camalkiisii wuu buray adduunyada waxba uma tirsanaa wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin aakhirana kuwa guuldaraystu ka mid yahay alyawma lakum ayibaat waa aayaddu maalinkii soo degaysa erayga alyowma ilahay uu soo celcelinaya waxay tilmaamaysaa nicmada ilaahay ummaddan u dhamaystiray maalmo adag baa soo marteen oo jiritaankiinaba aan la ogolay maanta laakiin cagaha isku taagteen dowlad baa tihiin sharcigii ilaahay u dejiya nidaamkoodii alla ka gudoontay loo dhammaystiray loo dhammaystiray baynu soo arkayn waa wakhti aan loo baahnaynba wax lagu daraba dayibaadkii aayaddu qaar kamid mid ay soo sheegtay waxa wanaagsana dadka ilaahay u xalaaleeyey waxa wanaagsan inaanu cunida iyo cabidoo qura ahayn shayga dayibka ah ayaa naskuu tilmaamaya laakiin intaa uu kaba sii caamsan yahayba dayibkani waxa weeye waa wixii xalaala uxilla lakum dayibaat waxa laydiin xalaaleeyey xalaashii sii wanaagsanayd ayaa laydiin xalaaleeyey qaar ka midabaa markaa ilaaha uu sheegay waxaa markaas kamida mid waxyaabaha la xalaaleeyey kuwa ahlulkitaabkaa wixii gowraceen ahlu kitaabku maadaamay ummad badanoo caalamka ku nool yihiin ummad badanoo dhaqdhaqaaqa adduunyada wax ka haya wakhtigii rasuulka sala alayhi calayhi wasalam ka agdhowaa iyo asxaabtaba si uun la isugu marnaado dadka muslimiinta ay ka agdhowaayeen gowracooda waa la xalaaleeyey iyagoo qadarinaya dabcan qofka kitaab lihi wax qadarinaynin qofka bilaa kitaabka ah qofka aan kitaabkaba lahayne majuusigae dabcaabudka ah iyo ka mushrigaa iyo waxyaabaanay tixgelinayn buu qofkani dee tixgelinayaa bisinka ilaahay buu ku gowracayaa si uunna wuu u tixgelinayaa asalka ahaa wuxuunbuu markaa ka fulinayaa saa darteed dacaamkani weeyaan raashinkooduna waa idin xalaal gowracooduna waa idin xalaal wa dacaamukum xillun lahum waxay sheegaysaa dee wixii aad gowracdaanna iyaga buu yahay taas waa taa markaa qofkani haddii uu ahlul kitaab yahay had walba ha joogee wixii uu gowracay waa la cunayaa hadduu kitaab leeyahay wey dadka qaarkood oo yuhuuddi iyo nasaaradaba abaan kitaabba lahaynba oo idhaahda annagu ilaahna waanu ka xorownay diinna waannu ka xorownay diin iyo arrimahaasi waa kuwii berigii hore ayaana lagu soo celin marka qofku hadduu dee kitaab iyo diin uu tixgelinaya aanay jirin iyo gowrac iyo nidaamkii u eegayo iyada in lagu xisaabtamo la iska ilaaliyo wey taas waa ah taa waxa kale iyagana guurkooda la inoo xalaaleeyo dayibaadka la xalaaleeyo ka mid ah almuxsanaatu min almuminaati wlmuxsanaatu min aladiina uutuu kitaaba min qablihim muxsanka halkan ku sheegani ruuxa muminadaee muxsanada iyo ta ahlulkitaabka ee muxsanada ah laba macnoba wuu leeyaho labadaba waa la ysugu geyn karaa waa muxsan oo bimacnaa cafiifa gabadh dhowrsoon weeye ma muslimiintaha ka mid ahaato ama waa midaan sina lagu aqoonin iyo faaxisho oo dhowrsoon wey taasaa ilaahay ogol yahay guurkeeda waxaa kaloo lagu fasirayaa muxsana waa tu e, dhowrsoono xor ah mu'minad xor ah ilaa addoontu cid walba xalaaluma ahayno xagga hore aynu soo marnaye iyo tu ahlukitaabahoo xor ah saa darteed haddii tan ahlukitaabki aanay cafiifad ahayn oo doonn noocii yaraanteediiba sinada la soo qabsata ay tahay waaba siay sameeyaan wakhtigane oo idhaahdaan waxba ciyaan iskuulku iska sii wadwadaan waxooda iska walaaqdaan booshaaqaa dana qofkiioo noocaasi dee haddii uu saa ku qaangaadhu ku weynaado waa khayru muxsan shardiga lagama helayo midda kale qofkiioo ahlulkitaaba hadduu addoonna yahay laba nuqsaamood baa isugu darmay tan addoonnimada iyo tan kufriga iyo gaalnimada marka kaana la wadi kari maayo labadaa qayd baa loo xidhaya almuxsanaatu min almuminaat wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaab waa dumar dhowrsoon oo aan xumaan lagu aqoonin isla markaana xora ahlu kitaabkii kitaabkuwi kitaabka la siiy waa yuhuudi iyo nasaaradii marka meherkooda siisaan idinkoo guursanaya oo aan ka sinaysanayn muxsiniina mutasawijiin idinkoo guursanaya guur sharci ah hayra musaafixiin sifaaxu waa sinada walaa muttakhidii akhdaan ittikhaadku waa samaysashada khidniguna waa saaxiibka idinkoon saaxiib hoose samaysanayn halkan waxaa naska ilaahay uu ku muujinaya waxaan la idhaahdo kufriga iyo saaxiibka iyo sinada iyo waxaasaa islaasima oo adiga arkaya leeyin qofku mid qurana uu guursanayaa waa loo ogolyahay intuu doonayana hala saaxiibo intuu doonayana ha ka sinaysto waligood buu cudurkaasi soo hayay ku gaala saa darteed buu ilahay cudurkaa ah, labada qaba iska ilaaliya ama cudurkaas yuu idinkana idinsoo gaadhin sinada iyo saaxiibku saaxiibku yuu idinsoo gaadhin waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin eg waman yakfur bilaxkaami wa bilcuquudi wa bilxalaali walxaraam inta midna nasku muu odhanina ilaahay wuxuu iimaanka qofka diida eg rumayntiibay ka mid tahay axkaamtana la raaco axkaamtana ilaahay laga gudoontaa waaba iimaankiiba iimaankii ha u qaadanin wax qofku uu qalbiga un ka biliif garaynayo ama ka aaminaya ama afka ka odhanayo oo aan lahayn camal axkaamtan ilaahay iyo sharcigan iyo xalaashan iyo xaraamtanoo sidooda loo fuliyo oo loo tixgeliyo sidaa ilaahay udhigay baa iimaankiiya iimaanka tan ku kobco iimaanka jiraah waa iimaanka diinta tixgeliya sidan u qaata iyadoo nidaamkan la diidana waa adduunya iyo aakhira la'aan nidaamkan samaawiga haddii la diido xalaashiisana la gudooman waayo xaraamtiisana laga tegi waayo waxa weeye faqad xabita camaluhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin adduunkana camaluma jiro qofka ah. diintii diiday aakhirana waa guuldaraysa axkaamtii baynu ku jirnaa iyo cuquuddii ilaahay uu la gelay yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow idaa qumtum ila salaati marka salaada u kacdaan ay isu taagtaan faqsiluu maydha wujuuhakum wejiyaashiinna iyo wa aydiyakum gacmihiinna ila almaraafiqi ilaa suxullada maydha gacmaha wamsaxuu waxa aa masaxdaan biru'uusikum gacmihii madaxiinna madaxyaashiinna gacmaha ku masax wa arjulakum lugihiinnana maydha ilalkacbayni ilaa kuraamaha ama qoobabka hoose wain kuntum junuban haddii jinaado leedihiinna fadaharuu maydha wain kuntum mardaa haddaa xanuunsanaysaan bukaan tihiin aw calaa safar ama socdaal tihiin aw jaa'a axadun minkum ama mid idinka idinka midii uu ka soo baxo min alqaa'id suuliga iyo xamaamka aw laamastumu nnisaa ama dumarkii u galmootaan afartaa xaaladood hadday idinku yimaadaanoo falam tajiduu maa'an ah. biyo aydaan helin ama biyihii isticmaali kari waydaan fatayamamuu waxa u jahaysataan oo u qasadaan weeye shaciidan dayiban ciid wanaagsan oo nadiifa ah. famsaxuu biwujuuhikum wejiyaashiinna ku masaxa ciiddaah wa aydiikum iyo gacmihiinna minhu ay bacda qayb ka mida ciiddaasoo khafiifa ku masaxa maa yuriidu allaahu ilaahay ma doonayo dad yahow markuu axkaamtan idiin jidaynayo liyajcala calaykum min xaraj inuu dushiinna yeelo wax culays ah. kadeed ilahay idinma saaraya markuu axkaamtan jidaynaya walaakin yuriidu wuxuu doonayaa liyudahirakum inuu idin nadiifiyo uu idin safeeyo wayutima nicmatahu calaykum nicmadiisa diintana uu idin dhammaystiro isagunbaa marti looga yahay lacallakum tashkuruun siaa ilaahay ugu mahadnaqdaa qofka intaa helay waynu inu mahadnaqaaye waxa aayaddu ay ka warramaysa axkaamta dahaarada waayo qofka muslimka ahi maaha qof nijaasa ee waa qof daahirah jidhkiisuna waa daahir ruuxdiisuna waa daahir qalbigiisuna waa daahir qofku waa lamaane macnaheedu waxa weye jasadkan iyo jidh kaloo qura ma aha laakiin waxa weheliya abuur labaadoo ama khalqi labaad oo ah ruuxda ayaa wehelisa sidaa ilaahayba uhi uma ansha'naahu khalqan aakhar markuu ilaahay abuurkii hore ee jidhka ka soo warramay jasadigahaa ayuu kii rawxaanigahaana ruuxiga ahaana ku xigsiiya wuxuu uhi intii jidhku dhammaaday kadib ansha'naahu khalqan aakhar abuur kale suuratlmu'minuun baad akhrihi karaysa qadaflah marka laba abuuroo saa isu baal socda saa daraaddeed waa nadiif qalbigiisiyo ruuxdiisuna waa nadiif markaasuu qof jiro oo dhammaystiran yahay haddii laakiin weligiiba saabuun kasta iyo udgoon kasta ha isticmaalay qalbiga iyo ruuxda uu ka wasakhaysan yahay waxa weeye ukhrujii ayatuha nafsu lkhabiia waa naf khabiia baa lagu tilmaamaya waaya saa darteed baa ilaahay uu leeleeya ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutaahiriin labadaasu isku liaaqa ilaahay ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa eh, mutaahiriinta ahee inallaha yuxibu tawaabiin kuwa towbadkeenka badan ee qalbigooda iyo ruuxdooda nadiifiya wa yuxibu lmutaahiriin kuwa jidhkooda nadiifiyuu ilahay uu jecelyahay macnaa labadiiba isku daray cibaadadu haddaba maadaamuu qofku xaaladda ugu wanaagsan buu qofku ku sugan yahay waa markuu ugu raaxo badan yahay ilaahay uu hortaagan yahay subxaanahu watacaala kariimkahaa xaaladdu markay caynkaa tahay waxaa lagama maarmaana in jidhkiisuna ka u wanaagsanuu ku sugan yahay jidhkiisuna waanu sida ugu wanaagsan ku sugan yahay lidaalik baa ilaahay uu tilmaamay waxaa la qaadanaya dahaarada qura inaanu ahaynin laakiin xataa dharka laftiisa dharka wanaagsan inuu noqdo nadiifa yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid markaad boqor ishortaagaysa waa in dharkaagu wanaagsanaada oo jidhkaagu wanaagsanaada oo nadaafadaadu wanaagsanaata intaasba waa laga maarmaan waaya marka halkan waa maydhigii iyo weysadii maxaa laga weysaystaa maxaase laga maydhaa way noo sheegaysaa aayadda waxyaabaha laga weysaysto iyo waxyaabaha laga maydho waxaa kaloo nasku uu tilmaamayaa saddexdaa arrimoodba in loo baahan yahay maydhiga waysada gabagabaysiga in qofku weysaysto wixii waysada ka jabinaya hadday ku yimaadaan inuu maydho hadii wixii maydhiga keenaya ay yimaadaan hadduu wixii uu ku maydhanaya iyo ku weysaysanaya oo dee biyiiyo waayana inuu gabagabaysto allaha alla wuxuu ka yun cibaada la'aan cibaada la'aanun baan la ogolay cibaada la'aani waxa weeye waa calankaa dhac ah. iyo qofkiioo xidhiidhkiisii uu go'ay ilaahay uu la lahaa waysadu arkaan bay leedahay lixa halkan baa ilaahay uu ku sheegay lixdii iyo afarna si cad buu u sheegay oo sariixa labana waa laga fahmayaa arkaantaasi waxa weye mid waa niyada inuu qofkii dee camalkii niyoodo midi waxa wey inuu wejigii maydho ka saddexaadna gacmihii maydho ka afraadna madaxii inuu maydho ka shanaadna cagihii waa inuu maydho ka lixaadna waa inuu tartiibiyo oo sidaa ay u kala horeeyaan loo kala horraysiiyo duu adiga arkaya oo wejigii iyo gacmihii iyo madaxii iyo cagihiiba way sheegayiin tii ah, niyadiina waxaa laga fahmayaa idaa qumtum ila asalaati markaad salaada doontaan inaa u kacdaan maxaa meesha laga fahmaya haddaad tidhi waxbaan doonayaa dee wax aanad niyeynin miyaad kacdaa haddaad imika is halkan soo qaado ama halkan istaag ama albaabkan ka bax iraadaa ka horaysa iraada doonid dooniduna waaba niyadaba haddaad imika inaad dahaaro qaadatay isu taagta macnaheedu waa inaad niyootay oo aad doontay haddaad salaad isu taagta waa inaad niyootoo doontay idaa qumtum ila salaati arrinta kale laga fahmaya waxa wey tartiibinta wuxuu ilaahay tartiibiya xikmadiisuu leeyay sidaa daraaddeed buu markuu xajiyay nebigu calayhi salaatu wasalaam safa iyo marwuu kusii socdaa keebaa talow laga bilaabayaa wuxuu idhi abda'u bima bada'a allaahu bihi riwaayada saxiixa waa mudaarice eh. abda'u waxaan ka bilaabayaa kuu ilaahay ka bilaabay oo ah asafa ina safa walmara sidaa daraaddeed midba midkaa uu ka horreeyo ilaahay uu ku bilaabayba saasaa loo kala horraysiinaya wejiga gacmaha madaxa cagaha saasay u tartiibsanaanaya culimada qaarkoodna waxyaabo kale ku dardareen waysada laakiin in aarlixdanaa usii cadcad dadkii muminiintahabaa ilaahaa u yeedhay waayo tahaaradan iyo salaadan iyo axkaamtan intaba ilaahay waxa ka gudoomanaya qof iimaan leh qofkaan iimaanka lahayn dee ilaahay waxba ka dhagaysanba maayaba iimaanbaa dira qofka qofka iimaan kalebay salaadu dhadhan u samaysaaye la culus tahay xil saaranayta kii kale waa waa u yuuraa uma dhaqaaqi karayo wainahaa la kabiiratun ilaa cala alkhaashiciin qof khushuucsanoo imaanla mooye kii kale wayba ku culus tahayba idaa qumtum ila salaati marka salaada u kacdaan marka doontaan inaa u kacdaan ayay culimmada ku fasiraan waayo marka qofku uu isu taagayo salaadii waa maruu dahaaro qababa markuu isu taago xidhanayo waa maruu tahaaro qabo culimmada qaarkoodna waxay leeyiin mee sideedanba ha la iskaga daayo daahirkanoo ha noqoto marka salaada u kacdaan goor walood salaada u kacdaba waa inaad weyse qabtaa ama weysadaasi mid waajiba bay noqonaysa ama sunnay noqonaysa sidaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam weysada jidiidin jiray isaga oo dee mar walba inta badan uu laasimi jiray waa yarayd intuu waysaqabisku weyse qabi jiray wejiga maydha horeynu usoo sheegnay wejiga ah, waxa weeyaan fooda laga bilaabo ilaa garhka ah, labada iyo labada dhegood inta ka dhaxaysa intaa wejigu weeye haddii qofku dee wejigiisu yaro dheeraado abuubidaar uu yahay intii timuhu kasoo ilaa intay timuhu ka go'een ayuunbaa waajiba intaa shishan hadduu iska sii masaxo dhib maleh laakiin qofka inta sideedaba sharc ahaan lagu andoonsada waa inta xubinkan uun ah weyi lidaalik bay culimmadu tilmaamaan haddii sunnayaasha ay soo galaan timihiisuna dadka caadigaa wejigoodu halka uu yahay unbuu ka soo bilaabaya qofka waxa lagu addoonsaday xubinkani inta uu yahay sharciguu sheega wejigu waa kaas wey waana maydhid faqsilu mar haddii usl la sheego waa maydhid wey wa aydiyakum ila almaraafiqi gacmahana ilaa suxullada maydha oo ilaa suxullada waxay ilahay raacinayaan yad marka la ydhaado gacan kolka la ydhaado ayaa waxay tahy ilaa intaa cumacuma ee jalaqlaydaa hore ee jiricda sanbaa yad la ydhaahdaaba gacanba intan kale waa suxul suxulka diraac baa la dhaafcalagana marka in aanay intaa farxalka un ku koobnayn weysadu ilaa suxulka ay tahaybaa ilaahay u waayo haddii iminka ilal maraafiqi laga reebi lahaa inta la maydhi lahaa waa intaa laga farxashuunbay noqon lahay macnahaasoo kale waxaa muujinaya aayadda aynu ku arki doonno suuraddan dhexdeeda assaariqu wasaariqatu faqtacuu ydiyahumaa ilal maraafiqi miyaa la yidhi ilal maraafiqi kuma jirto ilaa yadawun marka gacanta inta la jaraa waa intaa hore laga farxlanayo waaya wamsaxuu biru'uusikum madaxana masaxa masixid iyo maydhi wuu kala duwan yahay markaa madaxii la maydhayna isaga la masaxayo ayaa aayaddu tilmaantay wa arjulakum ila alkacbayn adimadana maxaynu nidhaahnaa masaxa mise maydha waxa kala saaraya xarakada ah. wa arjulakum fatxada saarani ilan shaygan la yidhaahdo naxwada iyo qofkii garanayo xarakaadku macnaha ay keenaan had iyo jeer axkaamtiibay ayaaba ku salaysanba wa arjulikum iyo wa arjulakum wa arjulakum kol haddii la yidho aayaddu fadxisay waxa ay raacsan tahay qaybtii la maydhayay ah, wa aydiyakum wa arjulakum waa qaybtii la maydhayay agahana maydha ila alkacbayn ilaa kuraamaha ilaa kuraamaha ayaa la maydhaya intan kale ee maaragtay ka sarraysa dhudhunnada iyo iyada waajib maaha saa weeye arkaantii weysadu waa intaas in laga sii dheereeyo oo qofku uu sii korkordhiyo oo intaa waajibka uu ka sii kordhiyo iyaduna waa waaridoo way jirtaa wuxuu leeyahay xadiidka rasuulku sal allahu caleyh wasalam tabluqu min almu'mini xayu yabluqu lwuduu quruxda la qurxinayo qofka mu'minka maalinta qiyaamaha waxa ay gaadhaysaa halka uu weysada gaadhsiiyo halka uu waysada gaadhsiiyo ayay gaadhaysaa abu hurayra xadiid buu warinaya uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ina ummatii yudcawna yowma alqiyaamati quran muxajaliina min afali lwuduu ummadayda waa loo yeedhayaa maalinta qiyaamaha iyagoo wajigu iftiimayo gacmuhu iftiimayaan caguhu intii uu ka weysaysan jiray iyada oo nuur uu sidaa uga boodayo oo nabiguna astaantaasu ku garanaya ummaddiisa calayhi salaatu wasalaam abu hurayra markaa wuxuu xagga dambe ka raaciyey faman istataaca an yudiila quratahu falyafcal war qofka iftiinka kordhisan karow kordhiso oo ilaa jilibka iyo ilaa xagga gacanta iyo koryo usii oo dee iftiinka ha isku yaraynina kordhiso asxaabtuna ridwaanullaahi calayhim maadaam xadaruu rasuula wa caasaruu tanziil hum acrafu bisunna iyagaa sunnaha aqoontiisa aad aad u yaqaana oo waxyigiioo soo degaya rasuulkii rasuulkiioo odhanaya ayay goobjoog u ahaayeen waxaynu taa uga jeednaa ama jawaabay u tahay culimmada odhanaya intan unbaa lagu gaabinaya lagama kordhin karo qowlkoodaa sawaab maha qowlka kale sawaabkahay waa kaa aynu sheegna waayaha <clears throat> nafhamu sunna kamaa fahima salaf marka la leeyahay macnaheedu tafsiirkooda waynu tixgelintiisa leeyahay waxaa kolkaa kale oo naska ilaahay uu ku sheegay qofkii haddaba hadduu cudurdaar yeesho mar walba diinteennu ruqso iyo casiima labadaasaa kala jira casiimadu waa xukunkani siduu ku yimi sidaa hadduu qofkii kari waayo ruqsad buu leeyahy alruqsa lahu ruqsa nebiguna uu ku tilmaamay inay tahay hadyad ilaahay ummadda uu siiye ruqsadu in ilaahay hadyadda laga aqbalana ay tahay kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaaa axadun minkum min alqaa'id aw laamastum nnisaa afartaa xaaladood baa ku yimi mila qofkii waa bukaan biyi waabu haystaa laakiin waanu isticmaali karayn oo tijaabiyo way dhibayaa ama dhakhtarkii baa ku yidhi ha isticmaalin biyahan maydhi ha u isticmaali ha u isticmaali xaaladdu markay noqoto bukaanna uu yahay waa fatayamamuu saciidan dayiban wuu iska gebagabaysanayaa ilan ilaahay baa wuxu uhi walaa anfusakum ina allaha bikum raxiiman ha isdilina ilahay uu idin naxariisanaya naftaada ha ama qofka indhaha loo qalo ama dhaawaxa ku yaala jidhkiisa ama finanbaha ka soo baxeen dab ha ku dhaco ha gubto si kasta haata ilaa maydkii laftiisa haddee la maydhi karo waasida waa loo gabagabaynaya isagii xilmo saarnee dadka soo hadhay buu xilku saaran yahay marka haddii bukaan yimaado oo qofkii biyaa isticmaali kari waaya ha gebagabaystaba ilahay asxaabtii nabiga saxaabi ka mid ahaayoo jinaaba ay ku timo madaxana nabarkaga yaalay isagoo socdaal ku jiruu saaxiibadii weydiiya wuxuui war ma la ii helayaa qowl ii bannaynaya inaan gabagabaysto oo aan biyaha iska daayo maya bay yidhah kuma hayn waa kii isku shubay madaxii ay ka galeena dhintay markii nabiga loo sheegay waa kii way dileen allaha dilee inamaa shifaauciy alaa sa'alu inamaa shifaa lciyi su'aal xadiidku waa xasan war dileen allaha dilee ilaan jahligu dadku laayaa jahligu qofkiisana wuu dilaa dadka kalena wuu gaai waa dili karaa oo kaaba jahli bay ku dileen buuar maxay su'aali waayeen caafimaadka cudurka jahliga laydhaa caafimaadkiisu waa su'aasha ayuu ku sheegay rasuulku sal allahu aleh waslm marka xanuunku waa kaas weeye aqwaalarimo kale oo asxaabta ka soo aragnay de waa badanyin iyo adiladeeda hadduu safar ku jiro ama xamaamka ka soo baxo ama xaaskiisii jimaaco oo biyo uu waayo markaana fatayamamu saciidan dayiban wey safar maxaa yidhi qofku hadduu negi yahay miyaanu gebagabaysan karayn sunnada rasuulkay ku sugantay calayhi salaatu wasalaam haduu qofku biyo waayo oo uu iska negiyo oonu safarba ku jirin inuu gebagabaysan karo oo hadda aayaddu maxay u sheegtay safarka waxay culimmadu leeyihiin ay ku fasirayaan safarku biyola'aan buu qaalib u yahay laba arrimood baa iska agdhowoo safar iyo biyola'aan oo safarku aana wuxuu u yahay biyola'aan saa darteed baa safar lagu qayre oo qaalibkiisa caynkaasa mooyaane hadduu qofku biyo waayo uu iska negiyahoonu safarba ku jirin qudheeda ruqsadii gebagabaysiga u haystaa xamaamka haddaa ka soo baxdaan adaabta wanaagsan buu qur ina barayaa in wax la sheego lagana yara mastuurtoon afka lagu ballaadhanin haduu midkiin xamaamka ka soo baxo meeshii godnayd hadduu ka soo baxo haa'idku waa meesha godan aw jaaa axadun minkum min alqaa'id hadduu xamaam ka xamaamku uu kusoo xaajo gutay weysadii ay ka jabto wey markaana uu biyawaayaha iska gebagabaysta aw laamastumunisaa culimmadu waxay ku fasirayaan intooda badani haddii xaaskii qofkii u galmoodo oo jinaaba ay ku timaado oo uu biyo waayo fatayamamu saciidan ayiban marka saddexdan arrimood marna biyihii waa la qofkii waanu isticmaali karayn saddexda kalena biyaanu hayninba saddexda xaaladooda kalena biyaanu haynin intaaba ruqsadaasi ilahay bixiyey saciid ayiba inuu iska isticmaalo oo qofkii uu qasdiyo muddo dheerba ha ahaato nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy ciiddu waa qofka muminka nadaafadiisa iyo shayga daahirinaya toban sannadood bayuu biyoheline maaha inay muddaduba kooban tahay toban sannadoodba hadduu waayo marka saciidkaasi horeynu usoo xusnee in badanoo ka mida culimmada waxay ku fasirayaan inuu ciid yahay qaarkoodna waxay ku fasirayaan wixii dhulka ka sarreeyaba waa lagu gebagabaysan karaa sunnaduna labadaba waa sheegaysa luqada carabiguna labadaba way sheegaysa waxa aayadda ilaahay uu daba dhigay samaaxadda shareecadda isagoo muujinaya dabacsanaanteeda iyo macaankeeda in addoonkii xil la saaray laakiin xilkaasi uu yahay fi xuduudi daaqati inta uu awoodi karayo xil waa la saaray oo xilkan waxa uu yahay mashqac lagu tijaabinayo addoonnimadiisa cibaadadan iyo xilkan la saaray waa wax lagu eegayo bal inuu ilaahay ogol yahay qofkani iyo inuu ilaahay ka fallaagoobay oo ilaahay diidan yahay labadaasaa lagu kala eegaa sideedaba cibaadadu waa imtixaanka wey ee maaha inuu ilaahay addoommaha kadeedayo oo uu dhibayo oo waxaanay kari karaynu ku addoonsanaya ma aha saa darteed baa ilaahay uhi maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj man idinlama doonayo cidhiidhi walaakin yuriidu liyudahirakum waliyutima nicmatahu calaykum lacalakum tashkuruun wuxuu idinla doonayaa dahaara wuxuu idinla doonayaa nicma oo ah diinta oo sideedaba diintu waa nicmo diinla'aantuna waxa weeye maxay waa niqma musiiba weeye diinla'aantu waa musiibo diintuna waa nicmo marka diintaa dahaaro leh diintaa nicmo leh saa bay tahay in lagu mahadnaqo lacalakum tashkuruun oo qofka iskeedaba ilaahay uu waafajiyo diinta raaciddeeda nicmada siinta waxa wehelisa nicmada waafajinta sidaa daraaddeed bay leeyihiin culimadu inna shukra yaxtaaju ilaa shukrin haddaad mahadnaqda mahadnaqa laftiisaaba usii baahan mahadnaq oo macnaheedu waxa weeye mahadnaqani waxa ilaahay uu ku waafajiyey nicmadii inaad ka mahadnaqdo mar labaad wuxuu ku waafajiyey mahadnaqiibuu ku waafajiyey waafajintaa laftigeeduna waxay usii baahan tahay iyaduna shukri kale marka shukriga ilaahay maba dhammaanaya waa musalsalkaa isdaba soconaya kuu ku waafajiyaaba shukri buu usii baahan yahay saasay ku soconaysa aayaddu maalan marka daabica ama muuqaalka uu leeyahay khilaafka madaahibtu waa shay loo soo qaadan karo aayaddu fiqa alkhilaaf ama fiqa almuqaarin shayga loo yaqaano iyo culimada iyo sida ay naska u fahmaan waxa ay noqon kartaa tusaale ayay aayaddu noqon kartaa iyadoo culimmada mid waliba siduu naska u fahmay u sharxayo iyadoo daliilada agtiisa ku sugmay uu tixgelinayo ama uu kala fanadayo mid agtiisa ku sugmay iyo mid kale iyadoo oo caalimkaasi u ijtihaadayo ayaa mid midiba sida ay la noqoto ee aan hakrasho lahayn hawadiisa u raacana aanay lahayn buu u fasirayaa markaasaa ilaa tobaneeyo meelood ayaa macruuf ku ah inay isku khilaafeen mala marka hore sa aynu soo sheegnay waxay isku khilaafeen idaa qumtum ila salaati salaad walba marka loo kacaabaa loo weysaysanaya qaarkood baa leh haa qaarkoodna waxay leeyihin maye salaad walba in loo weysaysta maahee dee ta aanad weyse qabinunbaad u kici waana sida raajixa fakhsiluu wujuuhakum wa ydiyakum ila almaraafiq ilaadaasay isku khilaafeenoo ilaadu ma tii qaayad ahaydba mise waa tii macada macnaheedu waxa weeyaan maraafiqda suxullada waa la sheegee maydhiga miyay ku jiraan suxulladu talow mise dib baa looga soo dhigi karaa luqal carabiya kolka loo noqdo kutubta ka hadasha xuruufta iyo luqadooda labadaba way sheegayaan ilaadu inay macana noqon karto mararka qaarkoodna aanay meeshaa gaari karin oo dahaltu dahabtu ila almadiina markaad maalan tidhaahdo magaalada agteedii umbaa laga fahmaya laakiin inaad dhex gashay lagama fahmayo xataabay ka duwanta waaya wamsaxuu biru'uusikum madaxiinna masaxa ma dhammaan madaxa la wada masaxaya mise qayb ka midahun dee a'immada waatad garanayso laba iyo laba ayay noqdeen sidoo kale xagga naska marka la eego wuxuu u badan yahay in dhammaan madaxa la wada masaxayo layskuma khilaafsana taa in la wada masaxaa ma waajiba mise waa sunni qaarkood waa waajib bay layn qaarkoodna waa sunni Ah, in badh la masaxaunbaa xagga sunnada nebiga marka loo noqdana labaduba way soo arooreen inuu nebigu madaxa wada masaxay iyo inuu badh masaxay inkastoo markaa fooda masaxay imaamadana uu raaciyey aduu qowlka raajixa waa in madaxa la wada masaxo waayo shaqooyinka madaxa laga qabto ayaa dhowra ah. sidaynu marar hore soo tilmaanay mar waa la maydhaa mar waa la feedhaa mar waa la saliidiyayaa mar waa la xiiraa mar waa la gaabiyaa dee intaa waa lagu wada sameeyaa dhan lama sameeyo qofku hadduu xiiranayo ama gaabinayo dee dhan ma sameeyo dhanciir buu ila noqonayaa hadduu maydhayo bar ma maydho hadduu feedhayo bar ma feedha laakiin shaqooyinka madaxa waa lagu wada dhammaystira weysaduna waa la midu ilaa waa nooc tahaaraha waa marka caqli ahaan loo sii raaciyo taasi laakiin cilmi ahaanna qowlka raajixa waa in madaxa idbaarkii loo masxo meela isku khilaafeen waxaa ka mida ah wa arjulakum ila alkacbayn wa arjulikum ayay akhriyayaan quraa'ada sabcada qaarkood oo waabay hoos dhabayaanba marka hoosdhowgaasi muxuu noqon karaa sida jumhuurulmufasiriin ama muslimiintuba ay u badan yihiin waa in baabulmujaawara iyo baab la ydhaahdo weeye marka taxliilkeedu wuxuu noqonaya un maydhiga inay noqonaysa lidalik baa qowl baa wuxuu qaatay hoosdhowgaas inuu biru'uusikum raacayo sida madaxa loo masaxayo ayuunbaa loo masaxayaa cagahana maadaama la hoos dhabay oo isku xukun ay noqonayaan alicraab wuxuu keenayaa in ay iska waafaqaan labada kelmadood xagga xukumka inay iska waafaqaan buu keenaya labada kelmadoodoo isku xaraka ah iyo icraabkaba way iswaafaqi karaan ba maaragta marka taa shiicadaa qaadatay laakiin waa qowl marjuux wain kuntum junuban fadaharuu wain kuntum mardaa haddii aad bukaan tihiin bukaanku qofku ku banaysan karaa waa gebagabaysiga waa bukaan oo dhan bay qaarkood leeyihin sida daahiriyada leanna bukaan baa qur-aanku uu sheegay laakiin se raajixa ah waxaa bukaankii biyaha biyuhu waxyeelayaan aw calaa safarin safarku waa kii noocee ah. waa safar oo dhan bay qaarkood ku tegeen laakiin sida raajixa ah waa in la yidhaahdo waa wixii safarnimo loo tixgelin karo aw jaa axadun minkum min alghaa'id aw laamastumu nisaa taabashadani waa jimaac bay ku fasireen qaarkoodna waxay ku fasireen taabashadii rag iyo dumarka jirkoodu istaabanayay waa sida madhabta shaaficigu ay ku tagtay laakiin waa laga rajaxsan yahay oo waa inay jimaac tahay falam tajiduu maa'an haddii aydaan biyo helin biyohelintaas hal hiya xukman aw xaqiiqa ma waxa weeye markuu biyaba sideedaba qofku waayo mise isagoo haysta biyihii haduu u baahan yahay miyay noqon kartaa inaanu helin matalan xooliibaa cabaya ama waxaaba dadkiiba ku karsanaya ama dadkiiba haraadanoo cabaya marka haddii biyihii laba hayo dee la mid noqonaysaa mar haddii loo baahan iyadoo la waayay oo kale ayay la mid noqonaysa taana waa raacinaya sida jumhuurtu ay qabaan qaarkoodna maneebay leeyiin fatayamamuu saciidan ayiban fatayamamu u qastiya haddaan u qastiyin ka war iyada qudhigeeda waa khilaaf baa ka jira laakiin saciidan unbaa maarata ka raajixaa wey saciidan dayiban waa ciid iyo waa maya wax kastooo dhulka dushiisa ah ayaa ay leeyihiin waxyaabaha khilaafka usii sababa waxaa ka mida minhuda ah eraygaa minhuda oo suuratu nisaa ku jirin laakiin halkan ku jira oo mar haddii minhu la sheegay waxaymaala waxa le famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum gacmihiinna iyo wejigiinna ku masaxa maxay minhu ay bacdahu ciidda barhkeed ciidda barhkeed marka waa wax soo qaadmaya ayaa halkan laga fahmaya saciidku waa in wax ka soo go'ayaan marka waa ciid buu noqon karaa qolyahan kalena waxay leeyiin mintu dee bacdiyana waa noqotaa ibtidaa'iyana way noqotaa marka waa xaggiisa laakiin barhkii maaha waxyaabaha isku khilaafsan waxaa ka mida ah wejiga iyo gacmaha ayaa nasku uu waa ilaa intee eeg ilal maraafiqi iyaga lama raacinin halka waysada ilal maraafiqi ilaahay u raaciyay marka gacmihii waa ilaa halkeebay mar haddaan ilal maraafiqin la odhanin nusuus badani waxay u markhaati furaysa qowlka raajixayna uu yahay ilaa intaa laga farxashowm ee gacan loo yaqaano uun ilaa intaa saacadda lagu xidhayuunbaa laga masixi gebagabaysigii madhabka shaaficiga iyo madaahib kalena sida macruufka waa ilaa suxullada gebagabaysigu xagga naska marka looga labadaba la helaya laakiin qowlka raajixa waa intaa hore wey ma mar keliyaa laba jeer aayadda waxaa laga fahmayaa mar keliya famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu darbatayn ayaad ku arkaysaa kutubaha qaarkood mar wejiga loo soo qaadaya iyo mar labada gacmood loo soo qaadaya laakiin mar keliyuunbaa raajix marka waxaad arki kartaa ilaa tobaneeyo meelood in aayaddaa aqwaasha culimmadu ay ku jirto oo iyada qudhigeedu ay ka turjumaysa baxsidhan layskamana odhanayona mid waliba luqadiina dabeecadii luqada iyo dabeecadii naska ayaa keeni kara macnayaashan ballaaran waaya wadkuruu xusa buu ilahay yidhi isagoo ummadda la hadlaya nicmat allaahi calaykum nicmada ilaahay uu dushiina yeedhay wa miihaaqahu ballantiisiina xusa alladii ballantaasoo waafaqakum bihi uu idinkula heshiiyu idinka qaaday id qultum markii aa ummadii hay tidhaahdeen samicnaa ilaahay ow maqallay waxaad noo sheegto wa adacnaa kaa guddoomanno aqballay wattaqu llaah ilaahay ka cabsada dadyo ina allaha caliimun ilaahay wuxuu ogsoon yahay bidaati suduur laabaha waxa ku sugan yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyaa shahaadanaya muminiinta ahow kunuu waxaad noqotaan qawaamiina lilaah kuwa xaqa ku toosan ilaahay daraaddii ugu toosan qawaamiin kuwa toosni badan oo xaqa ku toosan oon qalqallooc lahayn lilaahi ilaahay daraaddii u toosnaada shuhadaaa bilqist cadaaladda ku markhaati oo jawr xaqdarra xaqdarro markhaati ha ku noqonina walaa yajrimanakum yuu idinku kadeedin yuu idinku kalifin shana'aanu qawmin qolo cadhada aw qabtaan calaa anlaa tacdiluu inaydaan cadaalad samayniyo idinku kalifin oo cadhadu cadaalad la'aan yo idinku keenin icdiluu cadaalad sameeya buu laha yidhi huwa cadaaladaasi aqrabu litaqwa iyada ayaa alla kacabsiga u dhow wattaqu llah ilaahay ka cabsada ina allaha khabiirun ilaahay buu yahy bimaa tacmaluuna waxaad ummadii baa ilaahay la hadlaya isagoo toosinaya ku abaabulaya axkaamtaa iyo aadaabta iyo waajibaadka uu soo faray siday u gudan lahaayeen markaa ilaahay wuxuuhi xusuusta oo ku mahadnaqa nicmaduu ilaahay idin nicmadaasina saynu marar badan soo tilmaannay qur-aanku isu markhaati furaya waa nicmada islaamka waa nicmada diinta wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an fa bayna quluubikum fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana nicmadiisa daraadeed ayaa walaala ku noqoteen nicmadaa dibu xusuusta colkii a ahaydeen iyo jahligii a ku jirteen jaahiliyadii xumaanteedii iimaankaa idiin bedelayee nicmada ah, ku raaxaysanaysaan ku mahadnaqada ilahay wey marka qofka islaam ilaahay uu siiyey diin uu siiyey caqiido saxan uu siiyey waxa weeye runtii inuu nicmadaa garto oo asxaabtu saasay ahaanoo had iyo jeer waxyaabaha ay eegeegi jireen ayaa waxa iyo salafkuba saasay gaaladay egeegi jireen markay cibaadaysanayaan iyo birayariskooda marka ay tukanayaaniyo iyaga oo khushuucsan oo ordaya oo dadaalaya oo haddana dee kufri wada kufri axad asalaf baa waxa u lahaa mid busaawi wuxuu arkay kanoo dee kiristanka ahoo khushuucsan oo ooyaya oo gaajaysan oo soomaya markaasaa wuxuu idhi caamilatun naasiba war waanay falayaan waanay daalayaan waan ka xumaa diinla'aanta ninkaa haysa ayuu ka naxay markaasa wuxuu usoo daliishaday caamilatun naasiba waanu tabcayaa tacabkiisiina waxa weeye midaan waxba uga soo naasacadayn marka nicmadaa qofku inuu ku laxa wixii ka burinayana ka ilaaliyo wey wa miihaaqahu ladii waafaqakum bihi ballantuu ilaahay idinka qaadayna xusuusta asalkeedaba sidaa suuradda bilowgeeda aynu kusoo maraynay awfuu bilcuquud ballan baynu ilaahay la gallay qur-aankaynu kula gallay rasuulkaa inaga qaaday calayhi salaatu wasalaam markaad islaam noqotay baad ballan gashay aad ballan gashay ah samicnaa waadacnaa islaamnimada macnaheedu waa maxay waa samicnaa waadacnaa ilaahay ou maqlay waxyigii isoo gaadhay maqlay qur-aankii baan maqlay axaadiiii rasuulkaan maqlay waanaan adeecay taasi waaba miaaqiiba id qultum id wakhti ballan gasheen qultum samicnaa waadacnaa ilan malihin sidii reer banu israaiil samicnaa wacasaynaa malihin wanacuudu bilaahi min dalik taa ilahay waynu ka maangallay ee leenahay samicnaa wa aacnaa marka kaasaa miiaaqiya ballantaasi aad ilaahay la gashee kol haddii aad islaam noqotae ballantaa fuliya ballantaa ku adkaada ballantaa ka bixina ilahay kaga bixina ballantaa waxay culimmadu yidhahdaan aayadda waxay ku soo degtay asxaabtii nebiga ridwaanullaahi calayhim baa sababtu ahayd laakiin waa caam waxay la galeen nebiga alula markii ay iyadoo nabigu ku dhiban yahay maka gaaladuna aad ay ugu kadeedeen baa ugu daraa oo jooga maka reer maka ah ayaa reer madiine ay ka soo xajeen madiina rasuulkay ugu yimaadeen sal allahu caleyh wasalam maka markaa laba jeer bay ahay labadii jeer bay heshiis adag la galeen heshiiskaasaa kun dhigiisu wuxuu ahaa samicnaa wa aacnaa waxallo waxaad noo sheegaysa waa kaa maqlaynaa waana kaa aqbalaynaa waxaanu ballankuugu qaadaynaa inaannu kaa difaaci doono wixii aannu ka difaacayno naftayada iyo ubadkayaga iyo ooryahayaga raggii ballantaa qaaday waxaa ka mid ahaa sacdubnu rabiic Ah, ayaa ka ahaa ballanta ragga markuu sii dhimanayay ee uu shahiiday dagaalkii uxud iyadoo naftu kasii baxaysa loo yimidoo markaasuu war rasuulkii manooli ahaa ishiinnu inta ay bidiqsantay haddii la idiin soo weydaarta buudhi oo wax la yeelo oo ballantii aynu gallay ka baxdaan ilaahay agtiisa cudurdaar heli maysaana ogaada isagoo sii dhimanaya markas taasaa ilaahay uu xusuusinaya uu leeya haka bixina ummadda islaamkana had walba waa u taallaa taas wtaqu llah wtaqu llah wtaqu llah ayaa ilahay u kusoo celcelinayaan in allaha caliimun bidaati suduur waxay sheegaysaa talo miyaad munaafiqadaynaysaa talow qofku miyuu istusayaa talo maxay ka tahay erayga uu leeyahay samicnaa maxay ka tahay in allaha caliimun bidaati suduur hadda ilaahay iska ego ummadaha kale raadaarka ilaahay iyo riqaabadda iyo eegidiisa ishii ilaahay way ku haysaa cid kale ha iska dhis ee isaga iska dhis aayaddan ku xigtaa waxay ku soo degtay asxaabtii nebiga ridwaanullaahi calayhim dee dabcan lag dambay kula jireen gaalada oo maalin iyaga laga adkaanaya maalinna gaaladay ka adkaanayeen marka haddaba maalinta ay adkaadaan ayaa nasku waxa uu farayaa in cadaaladda aanay ka tegin alcadaala xataa fi lxarb xataa maca alcaduw cadowga laftiisa inaad cadaaladii u ilaaliso cadowga laftiisa in aanad ka tegin wixii xaq uu leeyahay xadgudubka inaad iska ilaaliso kolkaasaa ilaahay markhaatigii iyo garsoorkii iyo xukunkii intaba wuxuu farayaa cadaaladda kunuu qawaamiina lilaahi shuhadaaa bilqist qawaam waa dad toosan noqda oo ku toosan marhaati cadaaladana markhaati ku noqda walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa anlaa tacdiluu shana'aanku waa cadhada walaa yajrimanakum ijraamkuna waa xadgudub xadgudub yuu idinku kalifin iyo dembi yuu idinku kalifin cadho ah qolo u qabteen inaydaan cadaalad samayn inaydaan cadaalad samaynin way kala duwan tahay nacaybshiyaha qofka neceb tahay iyo wuxuu xaqu leeyahay adigoo neceb qofka gaalka ah qofka faasiqa ah qofka diinla'aanta ku sugan haddana taasi ma keenaysa inaad xaqiisa ka qaado ma keeni karto inaad xaqiisa siiso weeye garsoor wixii uu ku yeesho xuquuq wixii uu yeesho wakadalik fi lmuslimiin dadka muslimiintaa lafdigooda waa qaacido ay ku wada soconayaan icdiluuhu wa aqrabu litaqwa dabcan maalan qofku marka uu garsoore yahay uu maamulo yahay marka uu ummad xukumayo ee uu madax u yahay dadkaasi ma wada raaligelinayaan qaar isagay la safan ay u jiibinayaan qaarna waxaa laga yaabaa inay ka hor oo ay si uun isu seegan yihiin marka xuquuqda qofkaasi uu leeyahay iyo xorriyadaha uu leeyahay iyo maal wixii uu xaqu leeyahay iyo shaqo wixii uu xaqu leeyahay intaba in la siiyo wey oo cadhada aad u qabto iyo isa seegidda ah ay isa seegteen waa inaanay keenin wixii uu xuquuq qofkani waddanka ku lahaa ama uu dowladda ku lahaa ama uu adiga kugu lahaa inaanu ku waayin waa isa seegantii had iyo waa mushkiladaha haysta caalamkanay gaaladu u bixiyeen caalamka saddexaad ayay u bixiyeenoo mucaaridkooda iyo muxaafidkooda maalan xuquuqda waddanka uma sinnaa mucaaridka hawadaa loo dirayaa mujarad maadaama uu isagu wixii nidaamku uu watay kasoo horjeedsaday xuquuqdii waddanka ku lahaa ama uu dee muwaadinnimo u lahaa iyo muslimnimoba u lahaa wuu waayayaa maadaamuu mucaarid noqday kan muxaafidka ahayna wuxuu qaadan karaa maadaamuu muxaafid noqday xaqaanu lahayn iyo wax siyaadaa laakiin nasku wuxuu ina baraya walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin cala an laa tacdiluu cadho aad qof u qabta ayay kuweysiintusaaluhu madaxtinimada qura qoyskaaga quray noqon karta xaasaskaaga haddaad mid u cadhooto isaseegtaan midna aad taam yaradounha ku miisi sharkad baad maalan maamushaa qaarkood waa isaseegantihiin qaarkoodna dee waa iswaafaqsantihiin kan ha u burinin oo xuquuqdii ha u cirsiinin biayi mawduuc meel kastaba waa geli karta ardaygii iyo iyo ardaydii uu dee xukumayay ee u garsoorayay bay geli kartaa waa tusaale caama weeye qolo kuma ee taa caamkaa waxaynu usoo qaadanaa way sii khatar badan tahay way sii khatar badan tahay qofku haddii uu ku xisaabtamo cidda waafaqsan xuquuqda cid kale inuu siiyo kuwaana xuquuqdoodii ay waayaan waa ayaan darro jirta icdulu huwa aqrabu litaqwa wattaquu allah ina allaha khabiirun bima tacmaluun wacad allaahu ilaahay wuxuu u ballanqaaday aladiina aamanuu wa camiluu saalixaati dadka muuminiintae camalka fiican sameeyey lahum makhfiratun inay leeyihiin dembidhaaf wa ajrun cadiim iyo abaalmarin weyn taasaan u yabo ahaybaa ilahay wuhi qofka ilaahay sharcigiisa ka guddoonta waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay wa kadabuu biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey ulaa'ika asxaabu ljaxiim naarta jaxiime la ydhahday la saaxiibiinay ku waarayaan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeya udkuruu nicmat allaahi calaykum ilaahay nicmadiisii xusa id hama qowmun markay qola dooneen an yabsuduu ilaykum inay idiin soo fidiyaan aydiyahum gacmahooda inay gacan idin saaraan gaalada qaar ka midii maray dooneen fa kafa aydiyahum cankum gacmahooda ilahay idinka qabto idinka joojiyey nicmadaa ku mahaddaqa badbaadadaa uu kufaarta idinka badbaadiyey wattaquu llaha ilaahay ka cabsada wa cala allaahi saasa ilaahay isu dabadhigay oo cadaaladii iyo sharcigii iyo axkaamtii ayuu ka soo warramay marka qofka mu'minka ee camal saalixa sameeya ilaahay ka gudoonta sharcigaa haajir weyn baa ilaah yaba kii kale ee kufriya iimaanla'aan ku dhaca ee ilaahayna ku gacan saydhee diinta ka guddooman waayana reera naareed dheh ayada ilaahay imtinaan buu ku xigsiiyo waxa ku mahadnaqdaan nicmada ilahay nicmadaasi waa tee waa cadowga gacantiisa idinka hakiyey id hama qawmun an yabsutuu ilaykum aydiyahum gacanta inay idiin soo fidiyaan bay dooneen inay idinla dagaalamaan idin gacan saaraan gaalada qaar ka mid markaasuu gacmahoodii ilaahay qabta sharka kaafirkoo lagaa badbaadiye qudhigeeda ayaa nicmo weyna waanay habboon tahay sharkiisa sida looga muquuran lahaa haday siyaasad tahay iyo hadday mudaaraad tahay gaal aad og tahay haddaad isku soo taagtay inuu dal iyo dadba baabi'inayo inaad ishortaagto ilaa inta uu ku jiraya xikmad maaha oo adiga arkaya dee dadkii muslimiintaa ah maanta gardaro ayay kusoo doonanayaan haddana isagoo gardarradaa ku soconaya bal intii mararka qaarkood siyaasad la isticmaali karo si aanu dal dadba dee awooddii dhismi aanay u dhicinin in mudaaraad la isticmaalay iyo siyaasad aad bay muhiim u tahay marka nicmadaa ilaahay uu ku tiriyey sharkooda ilaahay ummadda islaamka ka joojiyey waa maray dooneen inay nebiga dilaan calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu fashiliyey waa maray dooneen asxaabta dhammaantood inay jidgooyn galaanoo koox kooban ay gow ka dhigaan ayaa ilaahay uu u warramay nebiga sidii bay kaga badbaadeen badbaadadaasi nicma ahay nicmadaa ilaahay ugu mahadnaqa ilaahayna tala saarta wallahu aclam